asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh wsalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah wabacd alfaslu haaniy aladabu maca allahi caza wajal waataynu nidi kitaabka shan qaybood buu ahaa qaybtiisa koobaad ee ahay waa dhammaynay bixamdiillah qaybta labaadna adab wey qaybta saddexaadna akhlaaq wey qaybta afraadna cibaadaad wey qaybta shanaad ee u dambaysana muxaamalaad wey markaa qaybtii labaad baynu ku jirnay fasalkii koowaad wuxuu aladabu maca niya niyadii baa qeybtaa loo hormariyey waxaan sheegnay niyada inay camal arkaba iyada uu ku dhisan yahay niyadana uu la xugun yahay hadday niyadu hallowda camalku waa halaabay hadday niyadu hagaagtaa camalka waa hagaagay marka fasalkii labaad alfaslu thaani fasalka labaad aladabu maca allaahi caza wajala eebbaweyne subxaanahu watacaala wixiisoo la edabsamo wey markaa sida ebe looga edab qaadanayo ayuu baabku ku saabsan yahay almuslim qofka muslimka ah yanduru wuxuu dhowraa ilaa maa xab lilaahi eebbaweyne u sugnaaday tacaala eebba korahay calayhi cala almuslim muslimka dushiisa xaqa iyo galladuu eebba ku leeyahay buu qofka muslima dhowrayo min minanin galladyaala a laa tuxsa aan la koobi karin wa nicamin barwaaqooyin laa tucaddu aan la tirin karin iktanafat uu koobtay muslimka laga bilaabo min saaxati culuuqihi abuuridiisu markay gundanto nudfatan isagoo dhaxana fii raximi ummih hooyadiis ilmagaleenkeeda gudaheeda isagoo dhacaana markuu ku gunto laga bilaabo iyo wa tasaayurihi qofkaa muslima soxodsiintiisa markii guntankii uu nudfo noqday laga gadiyey calaqa loo gadiyey mubqa loo gadiyey insaan loo gadiyey ka gadaaluu dhashay uu maraaxil badan maray ilaa an yalqa intuu muslimka la kulmo rabbahu uu rabbigii qiyaamo kula kulmo caza rabbi ka adkaa uunkiisa wajalla weynaay yuu fiirinayaa muslimka goortuu fiiriyo wax kasta lama gudboona nicmadii eebba muslimka dushiisa uu ku shubayey oon tiriyo xisaab lahayn kolkuu arko fayashkuru llaha fayashkuru lmuslimu muslimkii wuxuu markaa u mahadnaqaya allaah eebba weyne tacaala eebba korahay calayha nicmadii iyo galladii yuu uga mahadnaqaya bilisaanihi carabku ka mahadinaya sida carab looga mahadiyaa waa sidee waa bixamdihi eebba ku mahadintiisa iyo wasanaay ammaan calayhi cala allah eebba weyne korkii la ammaano bima wax lagu ammaano uu huwa eebbe ahluhu u qalmow ammaan fara badan oo aan lala wadaagin oo usagu ahl yahay sibuu qofka muslima eebba ku ammaanayo taa waa carabka wa bijawaarixihi jawaarixi lmuslim qofka muslima xibnihiisana eebuu uga mahadinaya bitaskhiirihaa taskhiiri iljawaarix xibnihiisa halidooda fii taacatihi eebbaweyne taacadiisa gudaheeda uu xibnihiisa ku sahlo oo fa yakuunu wuxuu noqonayo haadaa sidaa addoonku yeelay muslimka ayaa adaban edab noqonaysa minhu min almuslim muslimka xaggiisa ay edabtu ka timido maca allaahi eebbaweyne la jiridiis uu edab qaatay subxaanah eebba xebla-aan badana wa tacaala eebba waa kor ahaaday id laysa ma ahaanin min aladab adab ka mid maaha fii shayin shayna edab uga mid maaha kufraanu nicam nicmadii eebbe uu kugu galladaysay abaalkeedii eebbe inaadan u naqin eed ka abaal dhacda eebbe oo jisaar noqoto taada maaha wa juxuudi fadli lmuncim ilaahii kuu nicmeeyey galladiya dheeraadkuu ku siiyey oo la diidana adab maaha wa tanakuri dafirid lahu lilaahi eebbe weyne la dafiro waliixsaanihi samafalkuu kuu galay la dafiro wa incaamihi eebbabaru aqayntiisii la dafiro taasu adab ma ah wallaahu eebbana subxaanahu hufnaa yaquulu wuxuu leeyahay inagu eebba nala hadlaya wamaa bikum wax alla waxaa idinku sugano min nicmatin barwaaqa ah fa min allah eebba xaggiibay ka timidu waxaa markaa lagu baray masdaru nicma waxaa nicmaa ee ku soo gaaraysa ee la koobi karin meeshay ka timid ayaa lagu sheegay wamaa bikum min nicma waxalla waxaad qabtaan ee barwaaqiya gallada fa min allaahi eebba weynay ka timid marka baaxadeedii laga hadlayn iyo intay dhan tahay wa asbaqa calaykum nicamahu waahiratan wa baatina ilaa korkiina wuxuu ka badiyey barwaaqadiisii iyadoo mid muuqata iyo midaan muuqanbale markii dambe waxaana laga cajigeliyey inaynaan tira ku koobi karin wa in taxuduu nicmata allah laa tuxsuhaa wayaquulu subxaanah eebba wuxuu leeyahay wain taxuduu haddaad addoommahaygiiyow tirtirisaan nicmat allah eebba weyne barwaaqada uu korkiina u barwaaqeeyey laa tuxsuuhaa nicmadaa tira kuma koobi kartaan wayaquul wuxuu eebba yidhi jalla jalaaluh weynigiisii baa wey fadkuruunii ixusooya ammaana adkurkum waydin abaalmarinaya washkuruu li igu mahdiya walaa takfuruun haiga abaaldhicinow oo intaan aniga idiin nicmeeyo kolkaan nicmadan idiin nicmeeyey abaalkeedii iyo shukrigeedii meel kale ha adinina wayanduru lmuslim muslimka wuxuu kaloo dhowraya ilaa cilmihi eebbaweyne aqoontiisuu fiirinaya tacaalaa eebba korahay u bihi bilmuslimi muslimka eebba yaqaan wailaacihi eebba fiirintiisa calaa jamiici axwaalihi addoonka xaalyaalkiisa dhammaantood korkeeda uu eebba daalacanayo oo waxaa tahay amaad samaysay oo eebba ka qarsoon ma ina allaaha laa yakfaa calayhi shay-un fi lardi walaa fi samaa wax ka qarsoon male walaa tacmaluuna min camalin ilaa kunaa calaykum shuhuuda ina rabbaka la bilmirsaad waxaasoo ayadaa soo arooray kolka wadilaacihi ee badaalacashadiisa calaa jamiici xawaalihi addoonka xaalyaalkiisa dhammaantood dusheeda u daalacan ayuu addoonkii dhowraaya fayamtali waxaa buuxsamaya qalbuhu muslimka qalbigiisa minhu eebba xaggi mahaabatan hayba qaadasho wa nafsuhu naftii muslimkaa buuxsamaysa lahu eebbe waxaa uga buuxsamaya waqaaran weyni iyo watacdiiman tacdiiman weyneyn kolkaasaa fayakhjal muslimkii sariiganaya min macsiyatihi eebbihii abuuray ee u nicmeeyey macsiyadii inuu ku dhiirado buu ka yaxyaxaya wayastaxyii muslimka waa sariganaya min mukhaalafatihi eebba garamaridiisa waxa kii ku uumay ee ku ixsaan falay sidaad u garamarto waxa laga xishoodow wayastaxyii muslimkii baa sariganaya min mukhaalafatihi eebba garamaridii ayuu ka iyo walkhuruuji bixi can daacatihi eebba weyne daacadiisa laga baxo oo <coughs> wixii uu ku diray yaalku yihi inaad ka baxdid wey fayakuunu wuxuu ahaanayaa haadaa arrinka aynu tilmaanayna adaban adabqaadashuu noqonaya minhum min almuslimi muslimka xaggii laga edabqaato maca allaahi eebbaweyne la jiridi tacaalaa korahay id laysa ma aha min aladabi adab iyo usluub ma aha fii shayin shayna uga mid maaha an yujaahila alcabdu addoonka inuu cadayso sayidahu sayidkiisii lahay eebaa bilmacaasi gacan sayrid iyo taladiido inuu bannaan isla taago adab maaha aw yuqaabiluhu addoonkii inuu eebbe kala hortago bilqabaa'ici xumayaal iyo waralaa'il saqajaan wahuwa isagoo eebbe uu yashhaduhu addoonka fiirinayo oo arkaayo oo yandur uu eebbe dhowraayo ilayhi addoonka qaala tacaala eebbe wuxuu yidhi maa lakum maxaa idinku wacano laa tarjuuna aydaan u quudaraynayn lilaahi eebba weyne waqaaran weynayn eebba la weyneeyo maxaa maskaxdiinna iyo maankiinna ka saaro khaaliqa iyo makhluuqa wuxuu makhluuqa idinla noqday wax khaaliqiina waxba idinla noqon way oo adinka dhexdiina markaad ka muxaamaltamaysaan makhluuqa ah ballanka isku baajin kari maysaan waa kala sariganaysaan haddaad u shaqaynaysid qof qofkaad u shaqaynaysayna uu ku dhowraayo shaqadii kuma dheeli kartid oo marka kii eebba maxaad ugu dheeli markaa makanaa ka daran kolkaa addoonkiina waxbuu kula noqday eebbana waxba waa kula noqon waaye maa lakum maxaa idinku wacan oo laa tarjuuna aydaan uquu daraynay lilaahi eebba weyne waqaaran weynayn waqad khalaqakum isagoo eebba idin abuuray adwaaran heerar manad dhacan ahaydeen amaad dhiig ahaydeen ama cad hiliba amaad xoo ilmo ku noqoteen amaad dhalateen malaaxir badan baa laydin mariyow waqaal waxaa kaloo seeba yidhi yaclamu eebba waa ogya maa tusiruun waxaad qarsanaysaan xun iyo sanba iyo wamaa tuclinuun waxaad muujinaysaan xun iyo sanba labadaba eebba waa og yahay wa qaala waxaa kaloo seeba yidhi wamaa takuunu ayuha arasuulu lkariim ma ahaatid fii sha'nin min ashu-uum arrin weyn oo maamulka ummadda ma ahaatid wamaa tatlu mana akridid minhu min asha'ni arrinkaa weyne ummadda maamulkeedaa min qur'aanin qur'aan ma akridid walaa tacmaluuna idinka ummaddaana ma camal fashaan min camalin camal ilaa haddaad adiga rasuulkaa arrin weyn maamulaysid ama arrinkaa qur-aan ku saabsan aada akrinaysid ama idinka ummadda camal samaynaysaan eebba wuxuu yihi kunna rabulcisati waaljalaal haddaan eebbanahay waxaan ahaanay calaykum idinka korkiina shuhuudan inaan idin dhowrayno itufiiduuna markaad jiiraysaan oo dhexgalaysaano fiihi fi lcamal camalkii aada dhexgalaysaan wamaa yaczumu ma qarsoomo can rabbika rabbiga xaggi min mithqaali dara wax yar wax leeg eeba kama qarsoomo fi lardi dhulka gudihiisa ugama qarsoomo walaa fi samaa cirka gudihiisana ugama qarsoomo wayanduru lmuslimu qofka muslimkaa ah, wuxuu dhowraa ilayhi eebba weyne tacaalaa korahaye waqad qadar isagoo eebba awooda calayhi calaa almuslim muslimka korkiisa daqiiqa la arkaba awood buuxda baa eeba kuu leeyahay oo siduu rabo uu kugu sameeyo oo wa akhada wuu eebba qabtay min naasiyatihi naasiyati lmuslim qofka muslimkaa fooda lahayo wa annahu qofka muslimkaa laa mafara cararid uma sugnaanin lahu eebba uu ka cararo walaa mahrab meeluu u rooro oo laajibnimo qaato markii dowlo aad ka cararaysid mid kalea loo tagaa kolkaa meeladeeba uga carartid oo uga badbaadtid ma jirto walaa manja meel lagu badbaadana ma jiro walaa malja magangalna ma jiro minhu min allah eebba laga magan galo ilaa ilayhi isaga eebbaa in la magan galo ma ahaan taa kolkuu ogaada muslimka ayaa fayafiru muslimka waa cararaya ilayhi eebbuu cararaya taalaa kolahay wayatarixu waistuulaya bayna yadayhi eebba weyne hortii baa muslimka uu isku tuuraya wayufawid waa bandhigaya amrahu muslimka taladiisoo dhan ilayhi ilallah eebba weyn wuu bandhigaya wayatawakal muslimkii waa tala saartaa calayhi cala allah eebba weyne korkii buu tala saartaa oo fa yakuunu arrinka aan sheegnay wuxuu ahaanayaa adaban edab qaadasho minhu min almuslim muslimka xaggiisii laga edab qaato maca rabbihi rabbigii la jiridii la edab qaatay iyo wa khaaliqihi khaaliqii isaga umay wey id laysa maaha min aladabi adab fii shayin shayna ka mid maaha alfiraaru cararin adab maaha miman axad xaggii laga cararo laa mafara ka cararidii ayaan suuro gelay inuu isagii laga cararo oo meeshaa tagtaba isagaa loo joogow walaa ictimaada walaa lictimaad cuskiinana adab ma aha calaa man makhluuq korkii la cuskado ayaan laa qudrata awood lahu makhluuqa u sugnaanin walaa tala saarashana adab ma aha calaa man axad korkii la tala saarto aan laa xawla heeladu kugu badbaadiya lahayn walaa quwata awooduu kugu badbaadiyana lahu ayaan u sugnaanin qaala tacaala eebba wuxuu yidhi maa min daabatin dhul korkiisa xayawaan ku socdaa ma jiro ilaa hadduu jiro huwa eebba weyne aakhidun wuxuu hayaa binaasiyatiha daabadan dhulka ku socota foodeedii wuu eebbahaya wa qaala waxaa kaloos eebba yihi caza kaadka uunkiisa wajalla weynaaye fafiruu xarara ilallaahi eebba weyne xaggii xarara maxaad ka cararaysaana isagaad ka cararaysa kolkan waxaad ka cararayso caradiisa iyo ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa baad ka carari raxmadiisa iyo jannadiisa iyo makfiradiisa baad u carari markaad ka cararaysid macaasida ilaah caradii waajibisa ee lagu cadaabtago yaad ka carari waxaad u cararaysidna waa camalka saalixa iyo iimaanka suuban oo waajibiya eebba dhaafidiisa iyo jannadiisa wey fafiruu xarara ilallaahi eebba weyne xaggii u xarara inii aniga lakum idinka ummadda haddaan rasuulkahay waxaan idinahay minhu eebba weyne xaggii nadiirun dige ay mubiinun digidiisu xadahay wey wa qaala waxaa kaloo seeba yiri waxaalallaahi eebba weyne korkiisa laa calaa hayrihi axad kale may fatawakaluu tala saarta in kuntum haddaa tihiin mu'miniin kuwa eebba rumeeyey wayanduru lmuslimu muslimka wuxuu dhowraa ilaa adaafillaah eebba weyne naxariisyaalkiisa tacaalaa kolahaye bihi bilmuslimi uu naxariistay fii jamiici umuurihi muslimka arrimihiisa dhammaantood gudahood uu ugu naxariistay wailaa raxmatihi eebba weyne naxariistiisa ayuu muslimka dhowraa reeba naxariistiisa u lahu lilmuslim muslimka u naxariistay walisaa'iri khalqihi eebbaweyne uunkiisa u dhammaantood u naxariistay kolkaa fa yadmac muslimkii wuxuu damcayaa fi lmasjidi kordhin min daalika naxariistii loo naxariistay iyo nicmadii loo fidiyey in loo sii badiyo fayatadarac markaasuu isbihinbihinaya lahu lilah eebbuu isku bihinbihinaya isku marmaraya bikhaaliصi daraaca bihin bihin midda ugu khaalisano ugu barxla ilmuhu markay wax kaa doonayaan oy isku kaa duubaan oy oohingabana ooya oy aabba ku yidhaahdaan taasaa daraca la yidha kolka ilaafaad isku bihimbiinaysa bikhaalisi daraaca isbihin bihin mideeda baraxla iyo waduca tuugmi eebba la tuugo wayatawasal addoonkii waa xiriirtaayo ilayhi ilallah eebba weyne xaggii bitiibi lqawli hadalkiisa wanaagsan wa saalixi alcamali camalkiisa suuban oo fa yakuunu wuxuu ahaanayaa haadaa arrinkaan sheegnay adaban adab qaadasho minhu muslimka xaggii laga edab qaatay maca allaahi eebbaweyne la jiridi uu edab qaatay allihii mawlaahu sayidka u ahaa ama lahaa muslimka wey id laysa ma aha min aladabi adab ma aha fii shayin shayna uga mid maaha alya-su quusasho min almasiidi kordhin wax lagu kordhiyo oo laga quuso cida ma aha min raxmatihi eebbaweyne min raxmatin naxariis laga quusto kordhinteeda naxariistaasoo wasixad u waasax noqotay kula shay-in wax la arka dhammaantii walaalqunuud quusashana adab ma aha min xisaanin xisaan eebba laga quuso xisaankaasoo qad cama wada albaraaya uun idaylkii waa awdaafin naxariisyaal laga quusto qadintad umad saxantay alwujuud adduunkao dhanba joojisaa dhistay qaala tacaala eebba wuxuu yihi waraxmati aniga naxariistayda wasixad naxariistii waa u waasx noqotay kulla shayin wax la arka dhammaanti wa qaala waxaa kaloo eebba yihi allaahu eebba weyne latiifun allah u dhimriyo wey bicibaadihi addoommadiisu u dhimriya wa qaala waxaa kaloo seebba yihi walaa tayaasu ha quusanina min rawxiillah eebbaweyne naxariistii ha ka quusanina wa qaala waxaa kaloo seeba yidhi laa taqnatu ha quusanina min raxmatillah eebbaweyne naxariistii ha ka quusanina wayanduru lmuslimu muslimka waxaa kaloos dhowraa ilaa shiddati badsi rabbi rabbigii tuujintiisa xooggeeda ayuu fiiriyaa wa ilaa quwati intiqaami eebbaweyne argudashadiisa xooggeeda wa ilaa surcati xisaabi eebbaweyne xisaabtiisa dadejinteeda waxaasu dhowra kolkaasaa fayataqi addoonka islaaliya muslimka biaacatihi eebbaweyne warkii warkaa yeeliteeda uu isku ilaaliya wayatawaqaahu iska dhowra eebbe saas isaga dhowra bicadami macsiyatihi eebbaweyne caasintiisa la-aanteed wuu isku ilaaliyaa oo fa yakuun wuxuu noqonaya haadaa arrinkaas adaban adab adabqaadaduu noqonaya minhu muslimka xaggiisa uu macalla eeba mici adab qaatay wey id laysa ma aha min aladab adabka mid ma aha cinda dawil albaab indheer caqliga caafimaadka qabale agtooda adabku ma aha an yataxaram inuu addoonkii ama muslimkii uu u banbaxo bilmacsiyati eebba weynahaasin wa dulmi iyo gardarro alcabdu addoon inuu u bambaxo aldaciif ee tabarta yaraa alxaajiz banjarka ahaa aan awood lahayn lirabbi rabbi inuu u bambaxo rabbiga alcasiiz kaadka uunka alqaadir ee wax walba awooday waalqawiy ilaahay xoogga badnaa alqaahir uunka dirqinayay inuu u bambaxo adab ma aha wahuwa yaquul isagoo eebba uu leeyahay waidaa araada allaahu haddii eebba doono biqowmin dad suu-an xuma hadduu la doono falaa marada xumaha eebba kula doonay wax naqi kara ma jiro wey lahu xumihii naqi karaa ma jiro wamaa lahum addoommada uma sugnaanin min duunihi eebba weyne ka soke min waalin axad maamulo hogaamiyow wayaquul waxaa kaloo seebaleeya ina basha rabbi rabbiga qabashadiisa u casiyaalka qabto la shadiidun mid darano laxamili karin wey wayaquul waxaa kaloo eebbaleeya wallaahu eebba weyne casiizun eebba ka adago duntiqaamin hargudasho u saaxiibow wayanduru lmuslimu qofka muslimkaa wuxuu dhowra ilallaahi eebba weyne casakaadka addoommada waje la weynaaye cinda macsiyatihi muslimka goortuu eebba casinaya agteeda u eebba dhowra waalkhuruuj wa cinda alkhuruuj goortuu addoonka ka baxayo can daacatihi eebba weyne warkiisa warkaa yeelideeda markuu ka baxayo yuu dhowraya wa waciidahu isagoo eebba goodigiisa waxaas yaal u goodiyey ka tanaawalahu uu muslimka laacay isgacanta ku dhigay buu isu arkaya wa cadaabahu eebba cadaabkiisii isagoo qad nasala sidii waxa ku degay camala bihi muslimka ayuu isu arkaya wa ciqaabahu eebba ciqaabkiisana isagoo qad xalla degay bisaaxatihi meeshuu ku nool yahay sabadiisa yimid buu arkaya kamaa yandur siduu u dhowro muslimka ilayhi eebbaweyne tacaalaa eebba korahay cinda daacatihi eebbaweyne addacidiisa agteeda watibaaci shariicatihi eebbaweyne shareecaduu jideeyey raacideeda watibaaci sharcatihi eebbaweyne wadaduu jideeyey raacideeda yuu dhowraya wakaana wacdahu isagoo yaboohi eebbe ee janniya dembi dhaaf ah, uu yaboohay qad sadaqahu wuu u rumeeyey lahu addoonka wakaana xullata rida eebbaweyne raallinimadiisa dharkeedii isagoo qad khalacahaa addoonkiisii ku daday calayhi muslimka korkiisa ku daday oo fa yakuunu wuxuu noqonaya haadaa arrinkaan sheegnayna min almuslim qofka muslimkaa ah xaggiisa wuxuu ka noqonayaa xusna dannin malo wanaagsan bilaahi eebbaweyna la maleeyey wa min aladabi edab qaadashada eebbe laga edab qaatana waxaa ka mid a xusnu danni malo wanaagsan bilaahi eebbe xaggii wanaag laga maleeyo xumo xaggiisa kama yimaadaan adigu haddaad galabsato addoonkaa codgar darrii edabgaysato in lagu edbiya waa dhici karaysa laakiin eebba inuu ku maago oo gafadan lahayn taa wax dhacaya maaha kolka daa'iman waa abadan xagga eebbe wanaag baa laga malaysaa id laysa min aladab adabka mid ma aha an yuusiica almaru qofkii inuu xumeeyo adanna malaha bilaahi eebba uu malaha u xumeeyo oo fayacsiyahu uu eebba casiyo addoonkii oo wayakhruju uu addoonka ka baxo can daacatihi eebba weyne daacadiisa uu ka baxo oo wayadunnu uu addoonka maleeyo annahu eebbe hayru muطalicin alla aan fiirinayn inuu yahay uu maleeyo caleyhi addoonka korkiisa walaa muaakhidin alla qabanaya inuusan ahayn lahu addoonka calaa dembihi addoonkan dembigiisa korkiisa eebba u qabanaya inuusan ahayn inuu maleeyo adab maaha wahuwa eebbana uu yaquulu leeyahay walaakin danantum xasiyaalkii baa loo goodinayay haddaad xasiyaalkii tihiin walaakin ha yeeshee danantum waxa aada malayseen ana allaha eebba weyne laa yaclamu inuusan ogeyn kafiiran in badan oo mimaa kii kamida mimaa tacmalu waxaad camal falaysaan oo waxaad moodeen eebbe inaad ka dhuuman kartaan oo waxaad ban samaynaysaan intooda badan uusan ogeyn walaakiin danantum waxaad malayseen ana allaha eebba weyne laa yaclamu inuusan eebba ogeyn kasiiran in badan oo mimaa wax kamida aada tacmaluuna samaynaysaan bima tacmaluunahu taclamuuna aygu tahay an allaha laa yaclamu kahiira mima tacmaluun mima taclamuuna ma tacmaluun wadaalikum fadaalikum baa igu tahay may wadaalikum fahmaaha wow wadaalikum waxaas kafarta lagu taagay waa maxay wannukum malihiinna aada moodeen waxaa badan ee samaynaysaan inuusan eebba wadaalikumkaas wadaalikum idinka malihiinna alladii malaha aad danantum malayseen birabbikum rabbigiin malayseenba ardaakum idin halaagay oo fa asbaxtum waxaad noqoteen min alkhaasiriin kuwa gurigood baay baad ka mid noqoteen kamaa anahu sida uusan laysa u ahayn min aladab adabka mid ma aha macallah gabaweyne la jiridi la edab qaato hayataqiihi inuu iska ilaaliyo almaru qofka oo wayudiicuu intuu eebbe iska ilaaliyey oo kufriya macsiya ka fogaaday oo wayudiicuhu uu eebbe warkiisii yeelay haddana wayadunnu uu maleeyo annahu eebbe hayru mujaaziihi addoonkan mid abaalmarinaya inuusan ahayn weeba u maleeyana hadaf ma aha bixusni camalihi muslimka amalkuu sameeyey wanaaggiisa inaan laga abaalmarinayn walaa huwa inuusan eebba ahayn qaabilun mid qaabilaya minhu addoonka xaggii taacatahu qaabilun mid aqbalaya minhu addoonka xaggiisa ka aqbalaya taacatahu taacadii addoonka uu sameeyey iyo wa cibaadatahu cibaadadii eebba uu caabuday inuusan eebbe ka aqbalayn inuu maleeya adama huwa isagoo eebbe casakaadka uunka wajalla weynaay uu yaquulu leeyahay waman qofka yuticiillah eebba weyne warkii yeela wa rasuulahu rasuulka warkiisii yeela wayakshallah eebba weyne ka cabsada wayataqi iska ilaaliya eebbe fa ulaa'ika kuwa hum iyaga alfaa'izuun kuwa liibaanow wayaquulu subxaana waxaa kaloo eebba yihi man camila qofka sameeya saalixan camal wanaagsano min dakarin mid laba aw unha mid dhadiga aw unha unhama man camilama bilxasanati wanaag falahu isna eebba agtii wuxuu ka leeyahay cashru amhaaliha xasanada uu la yimid lamid yaalkeed oo toban hal buu la yimi toban baa lagu abaalmariyey tobankaasna waa aqalulmudaacaf laablaabid xasanada la laablaabo darajada u yar wey ee toban bay kasii badanaysaa man jaa bilxasana qofka wanaag la yimaad falahu wuxuu leeyahay cashru amhaaliha xasanada lamidyaalkeed oo tobana waman jaa qofka la yimaad bisayi-aati xuma la yimaad fadligaale falaa yujza laba abaalmariyo ilaa milaha midla sayi idan xumihii intay leeka idin leeg wey wanaaggiina toban laab iyo ka badan wahum addoommaha laa yudlamuun lama dulmo oo dembeyan lahayn laguma kordhiyo wanaagay leeyihiin lagama gooyow wa khulaasatu lqowl hadal gebagabadii waxa wey ana shukra almuslim qofka muslimkaa ah shukrintiisa uu rabba uu ku shukriyo calaa nicami eebbaweyne barwaaqooyinkiisa korkooda iyo waxayaabuhu addoonka sariigashadiisa minhu min allah eebba uu ka sariigto tacaalaa korahaye cinda almayli iilasha agteed ilaa macsiyatihi eebba caasintii addoonka u iisho iyo wa sidqal anaaba gadoomid xunnimadeed ilayhi ila eebba eebbaweyne loo gadoomo iyo watawakul tala saarasho calayhi cala allah eebbaweyne korkii la tala saarto iyo warajaa raxmatihi eebbaweyne weyne naxariistiisa waasaca naxariistaas filashadeeda iyo walkhawfi cabsi min niqmatihi eebba ciqaabkiisa laga cabsado iyo wa xusni mala wanaagsano bihi billaahi eebba loo maleeyo fii injaazi wacdihi wixii uu yaboohay kuwa bixinaya uu yihi inuu goynayo oo bixinayo wa infaadi waciidihi iyo goodigiisii inuu ku fulinayo fii man qof uu shaa eebba doono min cibaadihi eebba addoommadiisa kamida lahuwa arrinkaas maa adabuhu addoonka edab qaadashadiisiia macallaahi rabbi mixi uu edab qaatay wa biqadii tamasukihi addoonka qabsashadiisa intay la egta wa bihi billaah ama bihi biladab adabtaa qabsado iyo wa muxaafadatihi addoonka ilaalintiisa caleyhi caaladab adabkaan soo sheegnay uu ilaaliyo baatacalu waxaa kor noqoni darajatuhu garaadadiisa wayartaficu waxaa kor noqonaya maqaamuhu jegadiisa watasmu xilka waxaa isku shareerta makaanatuhu qiimiga ee baagti uu kaleeyahay watacdum waxaa weynaata karaamatuhu eebbaweyne dhaqaalayntiisa uu addoonka dhaqaaleeyo fa yusbix addoonkii wuxuu noqdaa min ahli wilaayati illaah eebbaweyne dadkii awliyada u ahaa ee ku xirna wuu ka mid noqday wa ricaayatihi eebbaweyne ilaalintiisa dadka hoos galay ayuu ka mid noqday wa maxadi raxmatihi eebbaweyne naxariistiisa ku soo degaysay ayuu noqday wa mansili nicmatihi eebbaweyne barwaaqadiisa meeshay ku tegaysay ayuu noqday wa haadaa arrinkaa dambana aqsaama shayka ugu dherer badan wey uu yadlubuhu raadiyo almuslim qofka muslimkaa oo wayatamanaahu uu ku raayo duula alxayaa intuu neel yahay noloshiisa dhirirkeeda shiikha markaasuu alla baryey allaahuma arsuqna allow nasi oo nagu arsuq wilaayataka adiga eebbaa wilaayadaada noo weli noqoto oon annagana weli kuu noqono walaa taxrimna allow hanaga hoojin ricaayataka ilaalintaada wajcalna eebbowna yeel ladayka agtaada min almuqarabiin kuwa loo dhameeyey yaa allah agtaada addoomaha ku dhow allow nagu dar yaa allah ilaahow yaa rabba alcaalamiin uun idaylkii allaha lehe abuurto aladabu haalis alfaslu haalis fasalkii saddexaadna marka eebba laga baxay waxaa laga edab qaadanaya hadalkeeda qur-aanka alfaslu thaalisu fasalka saddexaad aladabu edab qaadasho wey maca kalaamillah eebba weyne hadalkii wixii la edab qaato tacaalaa korahay kolka eebba hadalkii waa maxay alqur'aanu lkariimu yu'minu lmuslimu qofka muslimkaa wuxuu rumaysan yahay biqudsiyati kalaamillah eebba weyne hadalkii waa qur-aanka hufnaantiisa usan dhaliil barteed lahayn buu rumaysan yahay tacaalaa korahaye wa sharafihi eebba hadalkiisa oo qur-aanka qiimiga sharafka uu leeyahay ayaa muslimku rumaysan yahay wa afdaliyatihi eebba weyne hadalkiisa oo qur-aanka inuu ka dheer yahay oo ka qiimi badan yahay calaa saa'iri ilkalaam hadal inta soo hartoo dhan ayuu muslimka rumaysan yahay wa ana alqur'aana qur-aankii alkariim ee wanaagga badnaana kalaamullah eebba weyne hadalkii inuu yahay uu rumaysan yahay alladii hadalka eebe uusan laa yaatiihi iman karin albaatilu wax buriya min bayni yadayhi qur-aanka hortiisa ka iman kari maayo walaa min khalfih gadaashiisana ka iman maayo man qaala qofka ku hadla bihi qur-aanka baa sadaqa run sheegay qof kaloo run sheegay male waman qofka xakama garnaqa bihi qur-aanka ku garnaqa baa xadala garsooray qof kaloo garsooray male waa ana ahlahu ahla alqur-aan qur-aanka kuwa rumeeya ee bartee raace akriya ee ku dhaqma hum ahlullah dadkii eebba iyaga wey wa khaasatuhu dadkii eebba u gooni ahaa waa dadka qur-aanka ku xiran baa ahalkii eebbaa u gaarnaa waalmutamasikuun kuwa ku dhega bihi qur-aanka baa naajuuna dhibaatada aakhiro iyo midda adduun labadaba ka badbaaday faa-izuun janniyo dembi dhaaf iyagaa ku guulaystay waalmucriduuna kuwa ka jeesada canhu qur-aanka xaggii haalka kuwa dabargo-ay wey khaasiruun gurigood baayu wayaziidu waxaa kordhiya fii iimaani lmuslim qofka muslimkaa iimaankiisa waxaa kordhiya bicalamati kitaabillah eebbaweyne kitaabkiisa weynigiisa uu rumaysan yahay jalla waxaa weyn jalaaluhu eebba weynigii wa qudsiyati qudsiyadiisii iyo wa sharafihi qur-aanka sharafkiisa iyo hufnaantiisa uu leeyahay waxaa muslimka kusii weyneynaya maa nusuus wey warada ku soo arooro fii fadlihi qur-aanka fadligiisa gudihiisa ku soo arooray fadligaana wuxuu ka soo arooray can ilmunazali axadkii lagu dejiyey qur-aanka xaggiisa calayhi korkiisa lagu dejiyey ee nebi maxameda ayaa qur-aanka qiimigiisa sheegay walmuuxa kii la waxyooday bihi qur-aanka ilayhi isaga oo nebi maxameda safwatu lkhalqi uun eebe ka ugu hufana sayiduna inaga hogaamiyaheenaa maxamadun ibnu cabdillah wa rasuulullah eebbaweyne rasuulkiisa sala allahu alay salaha badiyo calayhi maxamed korkii iyo waaalihi dadkiisii iyo wasaxbihi hartiisii wasalam allaha nabadgeliye fii mithli qowlih nabiga hadalkiisii iyo wax lamida ayuu qur-aanka qiimigiisa ku sheegay wuxuu nabigana yihi iqra-u lqur-aan qur-aanka akriya amar wey nabigiibaayna le akhriya qur-aanka fa inahu qur-aanka yajii-u waa iman doonaa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda shafiican isagoo abuukaataa ergaa akhyaara qur-aanka yuu u yahay lisaaxibihi saaxiibi lqur-aan adduunka qolkii qur-aanka la dhaqmi jiray qofkii rumaysna ee raacsana ee akrin jiray akhrisan jiray ku camalfali jiray ee adduunka qur-aanka kula saaxiibay uu qiyaamo markii la tago qur-aanku abukaata u noqonayo fa inahu qur-aanka yejii-u waa iman doona yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda shafiican isagoo akhyaala abukaata ergeynaya oo yuu ergeynaya lisaaxiibihi saaxiibi lqur-aan qur-aanka adduunka qofkii kula dhaqmi jiray ee qofkii gooyey warkiis meesha maya wa qowlihi hadalkii nabigana qur-aanka qiimigiisuu ku sheegay innaga ummadda baa nabigu calayhi salaatu wasalaam na qiimeeyey kolkaasaynu u kala qiimi badannahay baa nabigii inoo sheegay wuxuu inugu yihi khayrukum saad u dhantihiin idinka ummatu maxameda waxaa idiin fiican man tacallama alqur'aan qur-aankaa qofka bartay hadduu bartayna wacallamahu dadka baray marka saadba ummadda u tihiin waxaa idiin fiican qofka qur-aanka bartay ka gadaalna bara wey dadka khayrukum haddaad ummadda tihiin kan idiin fiican badan waa man qof hebel lama leh kolka qur-aanka barashadiisa iyo dadka oo la baro qof walba waa ka suura gasha iyo qofkii eebba waafajiyo idan mawsuulka mushtaraka cadaaladda ee baara waxaa la yidhi man qof wey hebel lama oran din lama oran naag lama oran carab lama oran cajami lama oran cadaan lama oran madow lama oran waxyaalahaynu sheegnay innaga oo dhan ma sheegna waxaa sheegan saad u dhantiyiin midab kasta lahaada meel kasta jooga abdir kasta lahada qofka qur-aanka yaqaan ee dadka bara baa idin fiican wey khayrukum kan idiin fiicnaan badan waa man qof tacallama bartay alqur-aan buu lafdan wa macnan u bartay ka gadaalna waa callamahu dadkii buu baray wa qowlih nabiga qowlkiisiina uu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam uu nabiga yihi ahlulqur'aan qur-aanka dadkiisa ku dheganee barta akriya ku dhaqmee rumaysan ayaa ahlullah eeba dadkiisii gaar ahaaneed ahl waa taqaanaa gurigaad xalay bariday ee degnay inta kugu sugaysa islaantaad qabto iyo ilmahaaga iyo inta kuu joogta baa ahal la yihi intaad gaar ahaan uga naxdo idan dadka si gaar ahaana eebba ugu dhow wax dadka warkiisii haysta wey kalaamkiisii haysta wey ahlulqur'aan qur-aanka dadkiisa baa ahlullah eebba weyne dadkiisiia wakhaasatuhu intii goonida ahaydu wa qowlih nabiga qowlkiisuu ku sheegay ina alquluuba qalbiyaalku tasta waa mirirtaa wax la arkaba kolkii la sameeye kadib waa miriraya waxaa jira kolka wax mirirka looga ilaaliyo idan quluubta waa mirirta waxaa mirirkaa ka qaada u soofa alqur'aan alkariim qur-aankii baa soofa ina alquluuba qalbiyaalka tasda-u waa mirirta kamaa yasda-u alxadiid firtusay u mirirto maa qalbigana u mirira faqiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah ilaa rasuulkiisiiyo wamaa jilaa'uhaa qulubtii hadday mirirtay maxaa u soofaa oo mirirka looga qaadi karaa sida birta soofaa mirirka uga qaado faqaal wuxuu nabiga yihi tilaawatu lqur'aan wadikru lmowt laba yaablo qur-aankaoo la akriyo iyo geeridoo la xusuusnaado labadana mirirkii ka qaadaysa qalbi tilaawatu lqur'aan qur-aanka akrintiisa iyo wadikru lmowt geerida waqad ja waxaa yimid mara kol ilaa rasuul rasuulka waxaa u yimid calayhi rasuulka korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo ha ahaatee waxaa nabiga u yimid waqad jaa maratan kol waxaa u yimid ila rasuuli sala allahu calayhi wasalam axadu khusuumihi qoladii nabiga ka soo horjeeday mid ka mida axadu khusuumihi rasuulka qoladii la muransanayd midkood baa nabiga u yimid alaladda ee weliba aada ugu darnay yaquulu isagoo le yaa maxamed qoladii ka soo horjeeday wy nin kamidaa ah nabiga u yimid ay weliba u darayd aada ula muransanay markaasuu yihi yaa maxamed edab daradiisa intaasaa kuugu filan kolkuu yaa maxamed leeyahay isaga muu lamid yahay laa tajcaluu ducaaa arasuul baynakum ka ducaa'i bacdikum bacdan idinka ayaa cali iyo cabdii jira nabiga sidaa in loogu yeelo wax banaan maa eebaba uguma yeelin yaa ayuha arasuul yaa ayuha anabiyu yaa ayuha almuzamilu yaa ayuha almudad iyo haddana aljahru bisaw codkaan taagan ee nabiga lagu fiiqay walaa tajhaluu lahu bilqawli kolka gaal xun inuu yahay yaa maxamed ba ka galo iqra' calaya alqur'aan wuxuu yihi qur-aan baa laygu soo dejiyey baad nagu leedahay balan dhegeysta qur-aankii wax igu akri yaa muxamed iqra' calaya alqur'aan korkayga qur-aanku akri fayaqra' kolkaasaa nabigu akriyey calayhi gaalkii xumaa korkii calayhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelye atee wuxuu ku akriyey ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaani waitaa'i dilqurba wayanhaa عن ilfaxshaa'i waalmunkari waalbaqi yacidukum lacalakum tadakaruun ajmacu aayati fi lqur'aani nabiga xikmadiisa arag ninkaan nin gaala wey isagiyo qur-aanka maxaa xariiriya afxarbeed ninku waa carabi qur-aankuna waa carabi haddii la akriyo waa garanayo kolka aayad aan dheerayn waana ashmalu aayatin fi lqur'aan ajmac aaya wax alla wixii la reeboo dhan iyo wixii la isfaray bay uruurisay aayadii buu u dooray markaasaa fa yaqra' nabiga akhriyey calayhi nabiga korkii asalaatu naxariis wasalaamu nabadgelyo ahaatee in allaha eebba weyn ya'muur wuxuu eebba addoommada faraya bilcadli garsood maxaa ka wanaagsana lagu fariya laa tadlimuuna walaa tudlamuun cadliga waxaa ugu weyn tawxiidka waxaa weeye cadligu ictaau kullu dii xaqin xaqa ilaa xaqiisii in la siiyo addoommahana xaqoodii la siiyo qofna aan la dulmin tanuu eebba idin faraya in allaha ya'mur eebba addoommadiisa wuxuu faraya bilcadli garsoori marka laga gudbaana walixsaani samafal buu faraya unka iyo allaba loo xisaanfalo oo adiga weligay allaha qof muxsina oo samafalaya oo daacada aad ahaatid laba wey saddex wuxuu faraya waitaai dilqurba qaraabada ku dhow waxsiinteeda kolka garsoor iyo samafal iyo qaraabo dhaqaalay wax wanaaga oo ka bixi karaa male intaasaa eebbe idin faraya muxuu eebba diidaya wayanhaa wuxuu eebba addoommada u diidaya can ilfaxshaa xumaha iyo ceelka qowl iyo ficil sini iyo been waxa xunoo dhan baa faxshan la yihaa waalmunkar shareecadu waxay diideen wixii rabbi iyo rasuul diideen yaa munkar la yihaa iyo walbaqyi gardarrada alla la maago ama addoomaha la maago kolka saddexdan uu reebayna wax ka baxay male ayadii markuu nabiga dhameeyey odagii way saanin wey hadalkaanu qaadi wey hadal la qaadi karaa maa waa kalaamullaahi wajaliil jaliil waxaa eebbe rasuulka ku yihi inaa sanulqii calayka qawlan haqiilan war culus oo yaan korkaa kusoo ridayn waxaa asxaabtu wariyeen oo sugnaaday nabiga isagoo neef fuule geela soxota la yahe jid la hayo in wax iga yimid in neefkii nabiga intuu celin waayey shabka dhulka ku dhuftay waxaa sugnaatay isagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam saan oo kale goob u fadhiya mid saxaabay isku xigeen marka goobta cariiri ah kolkaa nabiga jilibkiisa wuxuu kor saarnaa saxaabiga waxyigii baa yimid kolkii waxay igii yimid saxaabig ma adkaysan waayo lugta inay kala dilacdu ka inuu ka dhufsado lugtiisana xoogaa nabigu uga baaya faraskiina waa hay waayo kolkaasuu leeyahay dhuuxa iga xanuun inaa sanulqi calayka qawlan saqiir kolka hadal lafdan wa macnan wa xisan wa baa ku culus wey walam yafruq irasuul rasuulka ma bogin ayadii ma dhamay caleyhi rasuulka korkiisa asalaatu naxari iyo wasala nabadgelyo haatee min tilaawatiha ayadii dhammaynteeda xataa yutaalibu alkhasmu ilaa ninkii uu dalbay alalad ee nabiga ku taagna biicaadatiha mar kale igu naqwiy waa maqlay waxaan la aragoo maqal baa iga dhadhamay iigu soo celi biicaadatiha hay-adii naqideeda madhuushan isagoo la wareeriyey bijalaali lafdiha erayadeeda waa weynigeeda wa qudsiyati macaaniiha ereyada macna ay tilmaamayaan hufnaantooda ma'khuudan isagoo la qabtay gaalka bibayaaniha warcadaynteeda majduuban isagoo la dhuftay sidii koranto bay ayadda u dhufatay biquwati taahiiriha ayadda saamaynteeda xooggeedii bay dhufatay waa loogu naqay kolkii loogu naqay gaalkii bal wuxuu yihi maqan walam yalbas gaalkii ma nagaan an rafaca inuu kor u qaaday ajiiratahu codkiisa xaqiiratahu codkiisiibuu kor u qaaday bitasjiili ictiraafihi qur-aanka ictiraafidiisa buu qoray wa takriiri shahaadatihi buu sugay muxuu sugay biqudsiyati kalaamillah eebba weyne warkii hufnaantiisa tacaalaa kolahaye iyo waxadamatii eebba weyne warkiisa weynigiisa ayuu qiray id qaala marka gaalkii yihi bilxarfi waaxid hadalkuu yihi oon wax lagu diray wax laga dhimin baabakana wuxuu yihi wallaahi ilaaha ger lagu caabudaan ku dhaartay oo gaaladu markay run sheegayaan ee ku dhaaran jireen markay been sheegayaan bay asnaamta iyo waxaa ka dabalaaban jireen wuxuu yihi wallah eebba weynaan ku dhaartay ina lahu qur-aankan laygu akriyey wuxuu leeyahay la xalaawatan macaan gaar ahaneedu wa ina calayhi qur-aanka korkiisa waxaa ka muuqata la talaawatan qurux fa asfalahu hoos haddii loo dhegaysana lamuuriq waa faafaya waa caleema bixinaya wa ina aclaahu korkiisa lamusmir miduu bixinaya wamaa yaquul warkaan maxamed igu akriyey wallaahi inuusan ahayn haada kan basharan min qowli bashar wamaa yaquulu haada ka hadalkan yidhi basharan dad maahow weli haada sidaa daraaddeedba kaana almuslimu qofka muslimkaa wuxuu ahaaday siyaadatan iyadoo lagu kor daray calaa annahu inuu muslimku yuxilu xalaalaysanayo xalaalahu wixii qur-aanka u xalaaleeyey wayuxarim inuu iska dhaafayo xaraamahu wixii qur-aanka ka xarimay wayaltasim inuu laasimsanayo ku dhagayo biaadaabihi anshaxa qur-aanka iyo watakhaluq ka dabeecad yeelasho biakhlaaqihi qur-aanka dabeecad uu tilmaamay laga dabaac yeesho fa inahu muslimka yaltasim wuxuu ku dhagaa cinda tilaawatihi qur-aanka goorta la akrinaayo bilaa daabitaliya iska akri un maehe haddii qur-aanka laga akrinaayo sida loo akriyaa dhegeysta fa inahu ina almuslima qofka muslimkaa yaltasim wuxuu ku dhagaa cinda tilaawatihi qur-aanka akrintiisa agteeda bilhadaabi usluubka ataalis kow see loo akriya awalan an yaqra'ahu qofka muslima waa inuu qur-aanka akriyo calaa akmali xaalaat xaaladaada mid ugu kaamilsan wey adigoo maskaxeed maanka ay kala maqan yihiin tadabur iyo fiiraan lahayn waxaaba isugu kaawaxaysnayn lama rabe qur-aanka markaad akrinayso ilaah warkii baad akrinaysa war lugaad lakii kii u qiimi badnaa wey waxaa la rabaa intaad uruurisid oo daharo qaadatid oo weyso qaadatid oo qiblada qaabishid oo cadayatid oo cadar marsatid inaad niyadaada qalban waqaalaban intaba diyaarisa wey calaa akmal xaalaat xaalaad midda ugu kaamilsan korkeed uu ku akrinaya min tahaaratin tahaaro qaadasho wa istiqbaali ilqibla qiblada weji aadin wa juluusin fariisasho sad u fariisan fii adabin usluub fiican iyo wawaqaarin weyn laba an yuratilahu markaad akrinayso inaad subaaliso ood istiraada maantaba subax dhamee maehe anyuratilahu waa inuu tartiiliyo oo tashiila qur-aanka xaraf la arkaba sifadiisa iyo macnihiisii uu siiyo wa anlaa yusric walaa yusric muslimka ma degdego fii tilaawatihi qur-aanka akrintiisa kuma degdego ma boobo oo falaa yaqra-u qur-aanka oo dhan inaad dhamaysaan lama ogola fii aqala wax ka yar min halaadi layaal saddex beri toddobaa la rabay saddex wayarta liqowlihi nabiga hadalkiisii baa daliila sala allahu calayhi wasalam man qara'a alqur'aana qur-aan qof akhriyey fii aqala muddo ka yar gudaheed ku akhriyey min talaati layaal saddex habeen lam yafqahu waxma garani wy wa amara rasuul rasuulka wuxuu faray caleyhi rasuulka horkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyaha ahaatee cabdallaahi ibna cumar radia allahu canhuma wuxuu faray an yakhtima alqur'aan qur-aanka inuu dhammaystiro fii kulli sabcin toddoba maalmood kamaa kaana siduu ahaa cabdullaahi ibni mascuud saxaabigii jaliilka ah wa cusmaan ibnu cafaan wa zayd ibnu saabit radia allaahu canhum yakhtimuunahu qur-aanka waxay ku dhammayn jireen fii kulli usbuuc toddobadii maalmoodba maratan kol bay dhammayn jireen saddex an yaltasima waa inuu laasimsada muslimka alkhushuuca hogasho cinda tilaawatihi qur-aanka akhrinta agteeda inuu hogto gaardaymo iyo fuday iyo kacakub lama rabo inuu hogtaa la doonaya waan yabha yudhir waa inuu muujiyo muslimka alxusna tiraanyo waan yabki waan yabki waa inuu ooyo kolkuu qur-aanka akrinayo hadduusan karina aw yatabaka way iska weysiinayaan in lam yastadic hadduusan awoodin albuka oohin liqowli rasuul rasuulka hadalkiisa maa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi utlu lqur'aana qur-aanka akriya wabku ooya fain lam tabku haddaydaan ooyi karin fatabaku wax oynayo iska dhigo afar an yuxsina muslimka waa inuu wanaajiyo sawtahu codkiisa bihi uu qur-aanka akrinayo uu ku luuqeeyo liqowlih nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu calayhi wasalam uu yihi zayinu lqur'aana qur-aanka qurxiya biaswaatikum codadyaalkiina wa fii qowlih nabiga hadalkiisiina wuxuu ku yihi laysa mina annaga ummatu maxamedka naga mid maaha man lam yataqana qofka aanan ku kaaftoomin bilqur-aan oon qur-aanka nimo u qaadan ama ma lam yataqana qofkaan ku luuqayn bilqur-aani qur-aanka wa qawli nabiga hadalkiisa uu yidhi ma adina allaahu eebba ma dhagaysan lishayin shay eebba ma dhagaysan ma adin inta eebba dhagaystay linabiyi nabi yataqana codka wanaajinaya bilqur-aan qur-aanka eebba dejiyo an yusira waa inuu hoosu akriyo tilaawatahu qur-aanka akhrintiisa waase in khashiya hadduu xabsanayo calaa nafsihi naftiisa korkeeda riyaa istustus hadduu uga baqayo oo sumcatan ismaqalsiin aw kaana hadduu yahay yushawish mid buuq gelinaya bihi qur-aanka calaa musallin qof tukanaya lama ogola hoosu akri marka waa limaa warada wixii soo arooray canhu nabiga sala allahu calayhi wasalama aljaahiru qofka ku dhawaaqo bilqur-aan qur-aanka kaljaahir kii dhawaaqay ayuu la mid yahay bisadaqa dacwa bixinteeda oo sadaqadana qarsoodigaa fiicnay wa min almacluum arrimaha la og yahay waxaa ka a ah, ana sadaqata deeq tustaxabu in la ammaanay shiriyatwa inay qarsoon tahay ilaa an yakuun inuuba yahay maahaane fi ljahri dhawaaqid faa'iidatan gaar maqsuudatan loodan leeyahay ka xamli innaasi dadka ku xambaaridiisii wey calaa ficlihaa sakada bixinteeda masalan wa tilaawatu lqur'aan qur-aanka akrintiisiina kadaalika sidoo kale wey yatluuhu muslimka waa inuu qur-aanka akriyo bitadaburin fiirfiirin wa tafakurin maamin uu macnihiisa fiirinayo maca tacdiimin weyneyniyo lala qabo lahu qur-aanka la weyneynayo waistixdaari ilqalbi qalbigii diyaarintiisa watafahumin garasho bimacaanihi qur-aanka macnihiisa la kasow iyo wa asraarihi murtida ku qarsoon toddoba anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin cinda tilaawatihi qur-aanka markuu akrinayo min alkhaafiliin kuwa moog canhu qur-aanka almukhaalifiin ee garab maraya lahu qur-aanka id anahu arrinka wuxuu yahay qaad sabab inuu ka dhashaa laga yaaba fii lacni nafsihi kan qur-aanka akrinaya inuu naftiisa lacnado min nafsihi afkiisana ku lacnado wey liannahu in qaraa hadduu akriyo qofkii qur-aanka akrinayay alaa hooyay tanabahu waclamu lacnatullah raxmad eebe laga dheeraado cala alkaadibiin kuwa beenta sheegaya korkood ha atuu akrinaya beentiina waa sheegaya aw amase wuxuu akriyey lacnatullah eebe raxmadii laga dheeraado cala adaalimiin korkooda ha ato wa kaana isagii baana kaadiban mid been sheegaya aw daaliman mid dulmi galaya fa inahu kii akrinayay yakuunu wuxuu noqday laacinan linafsihi naftiisii mid lacnaday wariwaayatu taaliya riwaayada soo socotana tuubaayiyin waxay cadaynaysaa miqidaari khada'a almuxrimiin khada'i lmuxrimiin qur-aanka kuwa ka jeestay gafkooda inta u dhan yahay weynigeed can kitaabillah eebbaweyne kitaabkii xaggii ka jeestay alkhaafiliina ee mooga canhu kitaabka eebbe almutashaakiliin isku howlinayay bikayrihi waxaan qur-aanka ahayn faqad ruwiya waxaa la wariyey annahu arrinka inuu yahay jaa fi tawra towraad inuu ku yimid an analaahi eebbaweyne taalaa korahay yaquulu in eebba yida amaa tastaxyii ma waadan xishoonay minii aniga yaatiika kitaabun warqad baa ku timid min bacdi ikhwaanig walaalaha baa warqad kuu soo diray wa anta fi dariiq adigoo jid socda tamshii soconaya fatacdil waxaad ka leexan can dariiq jidkii baad ka leexan watabcud waa fadhiisan liajlihi warqadda walaalka wataqra'uhu waad akrin watudabbiruhu waad fiirfiirin xarfan xarfan mid mid xataa laa yafuutaka ilaa uusan kaa tegin shay un shay minuu kamida wey hadaa kitaabi kan waa kitaabkaygii anzaltuhu ilayka aan kuu soo dejiyey undur fiiri kayfa fadalta sidaad fasaltu laka saan kugu kaa dhigdhigay fiihi gudihiisa min alqowli hadal wa kam karartu intaan celceliyey calayka korkaaga fiihi kitaabka gudihii litata'amal inaad ku cibro qaadato duulahu dhirirkiisa waxaarlahu balliciisa uma ka gadaal anta adiga mucridun canhu waxaad ka jeesanaysaa wallaahu aclam